bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada tartankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeeddaha bisha koowaad ee sanadka cusub labadakunafariyolabaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa kulanka ugu xiisaha badan jira maanta tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir galmudug iyo weliba maamulka banaadir ayaa wada ciyaari doona haddaba waxaynu eegi doonaa ciyaartan xiisaha badan ayaa kulankan badin karaya sidoo kaleeto markii ugu dambeysay labadan kooxood ay ciyaaraan waana fiinaalkii oo markii ugu dambeysana xulka maamulka galmudug laga qaaday xulka maamulka gobolka banaadir ay ku guulaysteen labada macallin fariin adag ayay u direen shacabweynaha ee ka soo qaybgalaya kulanka weyn ee garoonka muqdisho stadium sidoo kaleeto saaxiibada waxaynu eegi doonaa qodobbaay ka mid yihiin koox kubadda cagta manchester united caawa kow iyo tobanka qadar shan iyo toban daqiiqa waxay ciyaari doontaa koobka efekaabka naadiga lagu magacaabo wegan atletic ayayna la ciyaari doonta sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmadii shalay la ciyaaray liverpool ayaa laba gooli waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta arsenal gebi ahaanba arsenal tartanka efakaabku ee ka hadlay halka kooxda kubadda cagta mansitina ay guul ay ka gaareen wareega soddoni labaad ee efakaabka kifen dubruuniya ayaana caawintiisii sameeyey kadib muddo uu dhaawac kaga maqnaa kooxda kubadda cagta mansiti suuqa kale ibsiga aynu eegi doonaa dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii ciyaaraha door reediyo kulmiya magaalada muqdisho ça va aller. On t'aime grâce à Gogo. Tous ensemble on fait le show. waa hagaag dhegeystayaal aynu ku bilaabnana barnaamijkeena ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho gabadha waxaynu eegi doonaa tartanka xiisaha badan ee u dhexeeya galmudug iyo weliba eh, xulka maamulka gobolka banaadir kulanka aynu eegi doonaa balse haddaynu eegno eh, ciyaaraha dunida eh, kooxda kubadda cagta mancity ayaa guul gaadhay waxayna garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo hitswell united marka kooxdan ayay daro shan gool ku garaacday kooxdan lagu magacaabo ee hodfeldton marka filfodin ayaa gool kuwaad bilaabay julian alfares ayaa goolkaasi ka caawiyey sidoo kaleetana isla julian ayaa dhaliyey erico lowis ayaa goolkaasi ka caawiyey ongol ay iska dhaliyeen filfodin mar kale jarmaduku oo isagu ayadanba dhaawac ku maqnaa ayaa gool dhaliyay kevin debruniya ayaana dabcan aawin inaba nacadiyan sameeyey marka taa waxay ka dhigan tahay in mucaaradka taageera arsenal liverpool chelsea manchester united dhammaan kooxaha bermeligaba ee dabcan ay leeyihiin kevin debrunia markan waa markeysa haddaba eh, kevin debrunia waa mid kamid ah a ciyaaryahaanada waana ciyaaryahaan koowaad ugu muhiimsan xataa maha ciyaaryahaanka labaad maaha waa ciyaaryahaan koowaad ee kooxa kubadda cagta ugu muhiimsan isaga ayaa mar waliba ah kan koowaad marka eh, waxaan ognahay xil ciyaareedkii hore isagoo ciyaaray afartan iyo sagaal kulan ayaa waxa uu dhaliyay eh, toban gool waxaana uu caawiyay lix iyo labaatan gool waana xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa marka eh, markiisi ugu fiicnaa xil ciyaareedkiisii sanadka hore ayuu ahaa sidoo kaleet waxaa jirtay labada kun afar kala shan iyo markii uu joogay koox kubadda cagta welsberg xilli ciyaareedkaasi lix gool ayuu dhaliy uu caawiyey halka lix toban goolna uu dhaliyay marka eh, kivin debrunia inaba caadi maaha sanadkan eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity weli waxay kamid yihiin ama waxay kamid tahay kooxaha loo sacdaalinaya ku guuleysiga horyaalka bermeliga marka mancity kulanka xiga waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta newcastle eh, dhan kaleetan haddiinu eegnana kulankii liverpool iyo arsenal udhexeeyey kooxda kubadda cagta ganars ayaa la garaacay oo liverpool ayaa laba gooli waxba ku garaaday hadaba luis dias ayaa dheliyey sidoo kale jacob corie ayaa angol iska dheliyay taa oo ka dhigan in labadaasi gool ay ku garaaceen liverpool kooxda arsenal haddii saalax uu maqan yahay iyo indo haddii uu maqan yahay taageerasha liverpool weli welwel ma dareemayaan hadaba yordi colob wuu u baahan yahay koobkan fekaabka ilan sababtay tahay kooxda liverpool sanadkan waxay doonaysaa wixii koob magaalada yaalada inay wad qaataan efekaabka duu noqon laha korokaabka oo samafinal ay joogaan horyaalka brimier leaga ay gacanta ku hayaan marka sanadkan waxaa leeyahy liverpool ugu yaraan haddii aysan afar koob aysan qaadin waxaa leeyahay saddex ayay qaadi karayaan marka sanadkan waa sanad ay dhaarsan yihiin yordan eh, colob sababta uu koobkan ugu baahan yahay waxaad ku dareemeysaa waxaa la safay alison baka oo ah golhayaha kooxda goolhayaha koowaad kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kale konote ayuu ciyaarsiiyey alexander arnold jawow gomes mark alister ninka magacaabo eliot cart jones ninka magacaabo godigabo darwin nunes sidoo kaleeto luis dias marka taas oo ka dhigan in xataa arsenal xataa ay doonayeen kulanka inay badiyaan soo opte tahay waxay ciyaarsiiyeen ugu fiicnaa sida kay havert bukayo saka ninka magacaabo diclan rice georgiana xataa waa la ninka lagu magacaabo captain martin odigaad sidoo kaleeto eh, gabriel magalas william saliba benwit iram sadali marka arsenal hadda kulmadii ugu dambeysay oo ay ciyaareen waxa weeyaan inta badan waa la garaacay tusaalahaan oo kale kulankii ugu dambeeyey liverpool ayaa laba gooli waxba ku garaacday waxaynu ognahay fulham ayaa labaya hal ku garaacday westiam ayaa garaacday liverpool ayay barbare la galeen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta brighton marka waxay barbare la galeen kooxda b s v novan waxay astonvilla hal gooli waxba ayaa lagu garaacay marka arsenaal sanadkan sanad xun ayuu ahaan doonayaa leeyahay hadda koobka iyo fekaabka kuma jiraan karookaab kuma jiraan keliya waxaa u haray hadda champions leaga oo sanadkan ay rajeyn doonaan markoodii ugu horeysay taarikhda inay ku guuleystaan iyo weliba horyaalka brimier leaga oo sanadkan ay kamid yihiin kooxaha u tartamaya kuwa loo saadaalinayo dhanka talyaanigan haddiinu eegdanay milan saddex gool iyo waxba ay ku garaacday kooxda kubadda cagta emboli naaboli sanadkan sanad xun ayaa tahay torino ayaa saddex gooli waxba ku garaacday xilli kahaarka eh, rosa ay qaateen halka laakiin laga yaaban yahay kooxda kubadda cagta yuventus uve eh, waxa ay laba gooli hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta salernatana marka waxaa laga yaaban yahay ciyaaryahaanka eh, aadka u khatarta badan lagu magacaabo iling junior marka ciyaaryahankan inaba caadi mahduusan volovig xataa isaguna wuxuu ka mid yahay xilli ciyaareedkan kooxaha markaasi aadka u wacdareynaya waa ciyaaryahanada u wacdareynaya sanadkan todoba gool ayuu siiyay saddex caawina sideed iyo toban kulan ugu ciyaareen dhammaan tartamadoodil kooxda kubada cagta yuventus marka yuventus eh, sanadkan waa sanad ay ku guuleysan karayaan ama sanad ay ku dagaalami karayaan iskudeetaha talyaaniga afartan lix dhibcood leedahay kooxda yuve halka inter milan ay leedahay afartan iyo marka waynu arki doonaa sanadkan halka barcelona xaliyna saddex gool iyo labo ay ku garaaceen eh, kooxda yar ee lagu magacaabo eh, barbastro marka saddex gool iyo labo gool wareega lix iyo tobanka ayayna eh, sidaa ku gudbeen marka firmi lobas iyo rafina iyo roberto lwanduski ayaana goolasha dhaliyay inkastoo xalay dhibaato ay kala kulmeen kooxdan yar hadaba kooxda kubadda cagta manchester united iyaguna way ciyaari doonaan caawa kow iyo tobanka habeennimo qadar shan iyo kooxda wigan atletic ay la ciyaari doonaan kooxdan league one ayay ka ciyaarta marka waa heerka saddexaad eh, markaynu eegno england kooxdan waxay ku jirtaa eh, mid kamid a ah kaalmaha ugu liita eh, wigan eh, kaalinta waxay ku jirtaa sideed iyo tobanaad ee league anka ama kooxaha ciyaara league anka marka waynu arki doonaa haddii manchester iyaguna wadada guulaha ay kusoo laaban doonaan dhegeystayaal waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ee dhegeystayaal markana ah, haddiinu eegnana tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ayaa meel fiican maraya kulanka ugu xiisaha badan oo kulanka u dhexeeya galmudug iyo ee gobolka banaadir haddaba labadan kooxood waa labadii kooxood markii ugu dambeysay fiinaal ay kulmeen markaasina xulka maamulka galmudug ayaa laga qaaday haddaba markiinu eegno kulanka maamulka gobolka banaadir waxay ogolaadeen saddexdii dhibcood laga jaray ee gudoomiyaha ciyaaraha gobolka banaadir xasan aadan xaaji iyo browish ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ogolaaday dhibicihii laga qaaday gobolka banaadir sidoo kaleetana shacabka magaalada muqdisho ku nool ayuu ugu baaqay inay xasarada ay dejiyaan isagoo hadlayna wuxuu yidhi bismillaahi raxmaan iraxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto gaar ahaan bahda kubadda cagta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida aan la socono waxaa magaalada muqdisho ka socdo tartankii kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir kaasoo ah tartanka ugu xiisaha badan ee dalka ka dhaco taariikhda markay ahayd afarta bisha janaayo labada kun iyo afar labaatanka waxaa ciyaar dhex martay eena ku dhex martay garoonka staadiya muqdisho kooxda kubadda cagta gobolka banaadir iyo kooxda kubadda cagta hirshabele waxay ahayd ciyaar aada iyo aada u qurux badan ee labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar wanaag ciyaarta dhammaadkeedii ayaa waxaa ka dhacay qalalaaso ay keeneen dhalinyaro yaryar isla markaasna ay kaliftay amba dadkii ciyaarta maamulayay ay go-aamiyeen in ciyaarta la joojiyo waxaan marka hore halkan kaga caddeynayaa inaan aad ugu xunnahay wixii dhacay isla markaasna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo dadkii wax ku soo gaaray intaas kadib maalintii ku xigtay waxaa soo baxda warqad ayna soo saareen guddiga dishibliinka ee tartanka kaas ay ku go-aamiyeen in dhibcaha looga qaaday kooxda kubadda cagta gobolka banaadir runtii waxay ahayd go-aan lagu degdegay oo aan laga fiirsanin ayagoo cogsanaya xeer ah in taageerayaasha kooxda hadday qallaaso kiciyaan islamarkaasna ciyaarta laga wadi waayo ee laga qaaday dhibca sidaa la socono garoonka lagu qabanaya waa garoon neutral ah waa garoon kooxaha dhan ka dhexeeyo shacbiyada imaanaya waa shacbiya isku wada mid ah oo magaalada muqdisho ka wada yimaado sinaba qodobkaas uma quseyn karo in taageeryaal lagu eedeeyo hal koox guddiga sboortiga gobolka banaadir qeybtiisa kubadda cagta wuxuu ka qaatay racfaan uu ku caddeynayo in go-aankaas la qaatay ee tahay mid qalad ah ama lagu degdegay sida garoonka markii la joogayba ciyaarta loogu degdegay in la joojiyo iyadoona wakhti la siinin in la maareeyo amba ciidamada amniga loo diro inay maareeyaan qallaasahaas si kastaba ha ahaato maamulka gobolka banaadir guud ahaan gaar ahaan guddiga isboortiga wuxuu qaatay tallaabooyinka soo socdo kow annagoo fiirinayno horumarka kubadda cagta jeceelka dhallinyarada soomaaliyeed ee jecel yihiin kubadda cagta juhdiga ay soo geliyeen xiriirada kubadda cagta ee dowlad goboleedyada ciyaartooyda ka qaybgalayso tartankan oo hamiga leh inay kubaddooda cagta horumariyaan annagoo fiirinayno shacbiweynaha ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan jeceylka ay u qabaan kubadda cagta gaar ahaan tartankan kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir annagoo fiirinayno shacabweynaha ku dhaqan gobolka banaadir xiisaha ay u qabaan iyo quruxda ay usoo buuxdhaafiyaan garoonka istaadiya muqdisho galab walbo annagoo ilaalinayno habsamo socodka tartanka annagoo og in isboortigu uu yahay isdhexgal nabadeen iyo horumar intaasoo dhan ayaan waxaan go'aansanay in wax walboo jiray iyo qalad walboo dhacay maamulka gobolka banaadir uu dib u laqo oo tartankana ka qayb qaato waxaa la soconaa inay horey qaladaad badan usoo dhaceen waxaa la soconaa in qaladkan gobolka banaadir lagu sameeyey ujeeddo kasta ha laga lahaado uusan ahayn wax sax ah waxaan runtii aad iyo aad ku tala jeedinayaa halkan in qof walbo oo luqu leh tartankan uu ka shaqeeyo horumarka kubadda cagta islamarkaasna cadiifadda iyo in koox dimbi laga galo laga fogaado kooxaha waa isku wada mid waa walaalo waa dhallinyarada ciyaarayo waa dhallinyaro u baahan in la hormariyo dadkeena maamulka haayo waxaanu nahay rool model waxaana laga rabaa inaan wax isku wadno ujeeddo kastaa laga lahaado culeys kasta ha jiro maamulka gobolka banaadir marnaba ma noqonaayo hor istaagaha horumarka kubadda cagta ama guud ahaan isboortiga shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir oo maalin walbo qarash ku bixiyo juhdi ku bixiyo saf dheer soo galo oo tartankaas qurxiyo ma ahan shacbi qallaas u yimaado waa shacbi isboortiga jecel waa shacbi gaar ahaan kubadda cagta jecel runtii waxaan leeyahay aad iyo aad waa mahadsantihiin waa ognahay tartamada degmooyinka tartamada horyaalada kala duwan ee xiriir soomaaliya kubadda cagta tartamada maamul goboleedyada cidda soo buuxiso boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inay yihiin taageerayaasha gobolka banaadir hadda oo aan joogno ciyaarihii gobolada ama dowlad goboleedyada gobolka banaadir garoonka wax soo buux dhaafiyo waa shacab gobolka banaadir calankay rabaan ha wataano fanaaniday rabaan ha wataano kooxday rabaan ha taageeraano laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxa yimaada garoonka waa shacab weynaha magaalada muqdisho muuqalmaan ayagoo quruxdaas muujiyey in lagu eedeeyo inay yihiin shacbi qallaas u yimid arrintaasna aada ugu xunnahay boqolkiiba boqol waana ka raarigelinaynaa ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho oo runtii mar walba garab taagan horumarinta isboortiga waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir iyo agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo xafiiska isboortiga ee gobolka banaadir guddoomiyaha kubadda cagta ee gobolka banaadir dhammaan agaasimayaasha iyo shaqaaloweynaha gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar garab istaaga ay garab istaageen kooxda kubadda cagta ee gobolka banaadir waxaan u mahad celinayaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan xiriirada kubadda cagta ee dowlad goboleedyada oo runtii juhdi fara badan ku bixiyey soona diyaariyey ciyaartooy qurux badan oo ka muuqato farsamo iyo xirfad dheeraad ah waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo dhammaan shacbi weynaha magaalada muqdisho oo runtii ah quruxda tartanka aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan noo balan ah tartan qurux badan oo si nabad ah noogu dhammaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ciyaaraha gobolka banaadir xasan aadan xaaji yabrowish oo ka hadlayay ee eh, ciyaartooyda gobolka banaadir sanadkan gobolka banaadir sidoo kaleetna wuxuu ogolaaday ama waxay ogolaadeen gobolka banaadir saddexdii dhibacood laga jaray lana siiyey maamulka hirshabeelle dhanka kalena haddiinu eegno tababaraha iyo qaar ka mid ah xidigaha xulka kubadda cagta gobolka banaadir ayaa fariin u diray taageerayaasha xulka kubadda cagta gobolka banaadir waxaana shacab ka qaaday in ay xaaladii dejiyaan sidoo kaleetana shacabka magaalada muqdisho ku nool inay markaasi dabcan inta badan ay yimaadaan garoonka ee eh, muqdisho stadium ama garoonka tuulada ciyaaraha hadduu macalin daada amiin daada ayaa ugu horeyntii hadlay aniga gaar ahaan taageeraha xulka kubadda cagta gobolka banaadir aad bay u mahadsan yihiin sidai aynu garab taagihiin mar walbo waxaan leeyahay insha allah niyadiina dejiya waad guulaysanaysiin sidaa rabtiinna waa helaysaan waxaan idinka codsanaa waxaa la idin yahay marti waxaan rabaa martiina inaad doortaan adinka niyadiina dejiya insha allah guusha waxaad ku heli kartaan in aad si toos oo dhiirigelin ah aad kooxda u taageertaan hadduu ilaahina gaarsiiyo taageerihiina waxaad tihiin boqolkiiba boqol waadna sharfantihiin ilaahayna ha idin sharfa insha allah guulaysta idin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu eh, cawad halkan waxaa u fadhiyaa la hadlo taageerayaasha gobolka banaadir marka waxaan ka codsanaynaa kulanka inay noo qurxiyaan eh, qallaasada iyo waxyaabaas ay sameeyaan maadaama anaga ina saamaysay qaladka idinka aa gasheen annaga ciqaabtiis mareeno marka waxaa rabnaa inaad yani ciyaarta aad si fiican u daawataan wax buuq aan la sameynin sidoo kale taageerayaasha eh, xoog galmudug iyagana waa sidoo kale Eh, dan makuwahan macnaa inaa qalad samaysid dan makuwahan inaa walaalkaa yani walaalkaaga wax ayaan ah, ku samaysid adan dan makuwan anagana dan manuahan marka waxaan idinka codsanaynaa inaa yani oh, wax saameyn la sameyn insha allah eh, alxamdulilah ilaah amaad iskale eh, magacayga waa aweys cabdulaahi ee goolaa gobolka banaadir Eh, waxaana halkan baaku ugu dirayaa eh, taageeryaasha gobolka banaadir eh, waa maasantiin sida wanaagsan aan u garab taagantiin waxaa rajeynaya inaysan meeshaas khalalaas ka dhicin fooda ka dhicin wax walba oo daraad dhacayna saameyn ayay noogu yeesheen maadaama dhibacooyinka noola qaadan aadaan ugu xumnahay insha allah berrit waxaa rajeynaa inaad si wanaagsan aan garab noo siisin aan noo sacadumtin guul iyo aan noogu taageertiin foodadana iska daadeen insha allah Eh, foodo wax wanaagsan maaha dhibaatale laga qaada insha allah waa guulaysanaynaa waanni aaminsannahay aadaan umaadsanta kuwaasi waxay ahaayeen tobabaraha xulka gobolka banaadir iyo qaar ka mid a ah xidigaha xulka kubadda cagta gobolka banaadir markana haddiinu eegnana macalinka iyo weliba ciyaaryahanada xulka gobolka banaadir ayaa fariin waxay u direen taageerayaasha galmudug ka hor kulanka maanta ay la ciyaarayaan dhigooda gobolka banaadir bismi illahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa diyaarku ah eh, inay usoo daawasho tagaan ciyaarta adag ee galmudug iyo dhexmar doonta xulka kubadda cagta gobolka banaadir runtii waxaan rabnaa inaan mar labaad kaga mahadceliyo maadaama waqtigiin quruxda badan la u horeediin si ciyaartaas xamaasadda la u taageertiin hadalka muhiimadiisana waxay tahay in aysan garoonkaas ka dhicin wax liraa qalalaaso haddaad tahay taageera galmudug iyo haddaad tahay taageera gobolka banaadir iyo haddaad tahayba qof usoo daawasho tagay ciyaartaas quruxda badan leh muhiimada ugu weyn wax kale ahan gobolka banaadir wuu guuleysan karaa galmudug way guuleysan kartaa ciyaarta barajo ku dhammaan kartaa laakiin wax walba waxaa nooga qiimo badan badbaadadaada iyo sida garoonkaas hadoo caafimaad qaba oga soo laaban laheyd wiil soomaaliyeed gabar soomaaliyeed oo wax dhiba naga gaaro wax noga xun ma lahan ciyaar waa gelin dambe ama ciyaartan waa isku imaan karaan gobolka banaadir finaal ama samafiinaal waxaan rajaynayaa dhammaan shacabka kasoo qaybgeli doona tartankan adag in ayagooda caafimaad qaba ay kasoo baxaan gurigooda ayagoo caafimaad qaba gurigooda ku laabtaan waxaa idiin rajaynaynaa inaad naftiina ka taxdirtiin hal iyo lab waa jiraa dhalinyaro qallaasa wado waxaan codsanaynaa in aadan u sugnin inaad askarta u wacdiin idinkaba gacantiina iskaga qabatiin waa mahadsantihiin waana mahadsantihin mar bismillaah magacii wadiin maxamed daar ka tirsan xulka maamul goboleedka galmudug runaanta birigim adagaa leena la dheelina dhigeena banaadir Eh, taageeraha beri kulankaas xaadira dhammaantood waxaa ka codsanayna eh, in eh, si sharab leh u daawdaan kulankaaseet waxba qallaasi waxaasay kicnin si gaaraan waxaa ugu xaggaan ugu codsana taageerayaasha galmudug inaysan wax fooday qas aysan sameynin maadaama hadday qas sameeyaan ayna saameyn doonto sida galmudug iyo banaadir ku dhacda camal oo sheega hirshabel banaadir ku dhacda camal oo sababi karto haddaa badan xitaa haddaa fooda a bilownina oo dhibcaha naga qaadi doono marka taageerayaasha galmudug si gaar ah waxaa ugu codsanaa haddii xitaa oo goolo nagu leeyahay inaysan wax fooda iyo waxaasay bilaawin mahadsantiin bismillaah magacay waa maxamed cuur daawud kan ahna kabtanka xulkada galmudug waxaan leeyahay taageerayaasha kulanka wax qallaasa buuqa inay kicinin waana laga badin karaa waana guulaysan karnaa gaar ahaan taageeraha galmudug waxaan leeyahay wax qallaasaa naga ilaaliya kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah xidigaha xulka maamulka galmudug sidoo kaleeto macalinka xulka maamulka galmudug iyagoo markaasi dabcan taageerayaasha u diray fariin ka hor inta maanta aysan la ciyaarin dhigooda gobolka banaadir waagaga dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magalada muqdisho intaan ayaan kusoo gabagabeynana nabad kulan